mucaad markuu nabigu weydiiyey sala allahu calayh wasalam mucaad atadrii maa xaqullaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaad cala allah allaahu warasuuluhu aclam uu yidhi manahan mucaad kaliyahe saxaabo badanaa sidaas dhihi jireen oo saxaabada edabtooda ay xaataa nabiga ka edab qaadanayeen mas'alada ay yaqaaniin hadduu weydiiyo alla iyo rasuulkiisa u aqoon badanay dhihi jireen alla iyo rasuulkiisa a u aqoon badan waa edab ay nabiga ka edab nabiguna waa qirayo halmar kuma inkirin in sidaas la yskugu cadfoo la yidhahdo allahu warasuuluhu aclam laakiin waxaa noo imaan doonta xagga mashiicada nin yidhi maa shaa allahu washit oo wow iskula cadfay mashiicada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa inkiro wuxuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddaa ma waxaad iga dhigtay mid ilaahay la sima saasaad iga dhigtay ilaahay madala sintay bal maa sha allah waxda haygu cadfina waxaad tidhaahdaa maa sha allah sababtu waxay tahay masaa'ilka cilmiga ah oo shareecada ku saabsan nebi maxamed wuu yiqiinay sala allahu calayh wasalam ilaahay baana baray sidaas darteeda masaa'ilka lagu weydiiyo waa la kala qaadaa mas'ale sharciya hadday tahay sida haddii lagu yidhaahdo shaygaanu ma xalaala mise waa xaaraan labada ciidood in la soomo ma xaaraan ah aa lagu weydiiyey waxaa kuu bannaan inaad tidhahdo allaahu wa rasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa u oqoon badan haddaad dhihi kartaa markuu nabigu noolaana waa la dhihi jira haddana waad dhihi kartaa saxaabada markay mas'ale ishkaal gelida nebigay weydii jireen oo masaa'ilka sharciga isagaa yiqiin nabigana markii ilaah uu oobsaday sida risaaladii iyo nubuwadii ay ugu sugan tahay aan cilmigiina ugu sugayn ee kama guurin sida markuu noolaa nabi uu ahayo rasuul u markuu dhintayna waa nabi rasuul ah masaa'ilkii cilmiga sidii sidiiu ugu sugan yihi sidaas darteeda hadeero la joogaa waxaa la dhihi karaa allaahu warasuuluhu aclam hadday masaladu masala sharciyata laakiin haddii lagu weydiiyo mas'ale ku saabsan qadarka sida waxaa lagu yidhi berri roob ma imaanaa ma bannaano inaad tidhaahdo allahu warasuuluhu aclam markii nebigu joogayna saxaabadu ma dhihi jirin ee waxaad leedahay allaahu aclam aada leedahay ilaahay baa u ogaal badan maxaal nabiga yidhi laa yaclamu maa fii qadin ila allah waxa berri dhacaya allah maana cid kale ma oga nabigaa yidhi sal la markay gabadhu wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin dhexdayada waxaa jooga nabi og waxa berri dhacaya laa taquli haakada hadhihi nabigu ku yidhi riwaayad waxaa ku sugna inuu yidhi laa yaclamu maa fii qadin ila allah marka arrimahaas qadariga ah wixii uu loo waxyooday bisuu ka ogaa saasaa loo kala qaado ahlucilmiga gabalaa waxay yidhaahdeen markii nebigu joogay sala allahu calayhi wasalam in la dhihi jiray waa suganta laakiin bacda nebiyi ma la dhihi karaa bacda nebiyi ma la dhihi karaa calaamatu eh, bakr abu zayd kitaabkiisa mucjam lmanaahi lafdiya wuxuu leeyahay ma soo xasilin oo macnaha ma aanan daalacan saxaabadu inay kelimadaas ilaaqeen bacda wafaatihi nabiga dhimashadiisii ka gadaal sala allahu alay waslm nabiga dhimashadiisii ka gadaal inay saxaabadu idlaaqeen oo masale sharciya inta la weydiiyey ay yidhaahdeen allahu wa rasuuluhu aclam ma aanan daalacanayn ma aanan daalacan markaasuu leeyahay bali daahiru khilaafu bal waxaaba muuqata sida daahirkaa ah inay sidaas khilaafkeed tahay oo aysan dhihi jirin inaysan dhihi jirin laakiin ahlcilmiga qaar kaleeto ayaa nasgareeyey sidaas la dhihi karo waxaa ka mid a ah calaamatu ibnulqayim nuuniyadiisa wallaahu aclamu bilmuraadi biqowlihi wa rasuuluhu mabcuuhu bilfurqaani aaba ku jiraba oo nuuniyada ka mid a ah. wuxuu leeyahay nuuniyada wallaahu aclamu alla u ogaal badan bilmuraadi waxa uula jeedo biqowlihi qowlkiisa iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa u ogaal badan almabcuuhu bilfurqaani suulka lala soo saaray kitaabka xaq iyo baadil kala saaraha saxaabadana waa ka sugan tahay bacda mowti inay dhihi jireen bacda mowtiyay ka suganta saxiixbukhaariga waxaa ku sugan raqamka xadiidka saddex kun sagaal boqol konton iyo saddex raqamka xadiidka saddex kun sagaal boqol konton iyo saddex baabka ah baabu aswati lxudaybiya baabu kaswati alxudaybiya baabkaas waxaa ku sugan qadima sahl ibnu xunayf saxaabiga laydhaha sahl ibnu xunayf aa yimid min sifiinu ka yimid sifiin waa goorma dagaalkii sifiin markuu dhacay waa khilaafadii cali bnu abi aalib waa bada wafaati nabiyi wax badan labaatan sanay ka badan tahay wafaadkii nabiga ka badanaa laga jooga khilaafadii cali bnu abi aalib wey dagaalkaas markuu dhacayuu ka yimid markuu ka yimid ataynaahu nastakbiru hulada raawiga ka wariyey waa u tagnay annagoo warsanayna sida wax u dhaceen iyo dagaalku qaabku u dhacay faqaala ittahimu ra'ya wuxuu yidhi weligin ra'yiga tuhum ah, weligin qof walba u ra'yigaaga tuhum marka ilaahay wax yidhaah oo aayad quran ay caddaato ama nabigu uu xadiis sheego mararka gabal naftaadu inay fahmi weydaa oo dadka gobolka mida dhaftooda fahmi weyda oo siraadaan sidaasaaba saxeheede ha tuhmin aayada iyo xadiidka ee ra'yigaaga tuhum ra'yigaagaa luusane qof walba u ra'yigaaga tuhum hadday ra'yigaaga iyo diinku iskhilaafaan wuxuu yidhi falaqad ra'aytumii yowma abijandal waxaan is arki jiray yidhi maalintii abijandal maalintii abijandal waa goorma waa heshiiskii sulxulxudaybiya markay kala saxiixanayeen nabiga sal اllahu calayh wasalam iyo quraysh oo quraysh suhayl ibni camar uu matelayay heshiiska la kala saxiixday oo gaalada iyo nabigu kala saxiixdeen sal اllahu calayh wasalam waxaa ka mid ahaa qofkii annaga quraysha naga midah ay yidhaahdeen gaaladu oo islaamo adiga kuu yimaada waa noo soo celinay waa noo soo celina waa u saxiixay nabigu sal la qofkii laakiin adiga nebi maxameda saxaabadaada ka midahoo inta soo gaaloobo anaga noo yimaada kuu soo celin waa u saxiixay nabigu sal la saxiixii marka ayadoo la qorayo aa waxaa yimid suhayl ibn camar oo xadii oo heshiiska saxiixaya oo dhanka quraysheed matalaya wiilu dhalay oo abijanda layidhah oo muslim ah oo uu xirxirayo silsilada ku xiray oo awrdabaraynaya wiilkiioo bootimaynayo silsilad ku xidhanta aa yimi war muslimiinow yaan la iiga tegin cadow ah, yaan la iiga tegin cadow gaalada u xirxiray aabbihiisaba gaalada matalaayo oo heshiiska saxiixa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay maadaama aan weli heshiiskii la saxiixin kan iska da hana raaci kan iska da ila heshiiska lama saxiixine kan haddaadan ii cidhin wallaanan kula gelin heshiis tana ah, ugu horeeya cidda la celinayo nabigu u celiy waba adab markuu yidhi wuxuu yidhi sahl ibnu xunayr nabiga amarkiisa maalinkaas haddaan ridi karo inaan ridiyaan damcayo ah, oo ina loo celi maayo ninkaan muslimkaa gaal shartu ra'yigayga ahduu le ta saxdi eh ah, qof walba ra'yigaaga tuh soo ma jeedi wuxuu yidhi walow astadiicu an arudda calaa rasuulilaahi sal اllahu calayh wasalam amrahu la radadtu daan awoodo amarkaas nabiga inaan celiyo waa celi lahaa allaahu warasuuluhu aclam u yidhi waa kaan meeshan wadan laha ilaahiy rasuulkiisa ogaal badan u yidhi saasaan idiin sheegay maxay ku dhammaata arrinta wax diina laguma hoogo wax diina laguma hoogo waxay ku dhammaatay dadkii muslimiinta ahaa oo gaalada loo celinayey kadib abdibasiira la celiyey haddana mid kalaa yimid markaasaa la celiyey ilaahi weynaa faraj u furay hmm. ta hubkooda qaateen ay meel cidlaha nabigu ka tegin ay iska degeen oo safarka quraysheed uu mari jiray markaasay safarkii nag ka iyo gaaladii wadin markaasay gaaladii nabiga usoo dacwood oo rasuulka allow heshiiska qaybtaas annaga ka tanaasulnay wax alla wixii islaama naga wado meel meeshaan inoo galeen waana rafaadiyeen war hadday sababmagii saas mid alaba midkii islaama nabiga aadi maayo labadi waa celine kii islaamaba kooxdaasu ku biina dariiqa ku jirta markaasaa wadooyinkii ka go-en oo meelay maraan waaye markaasay ihahdeen maxamed bis naga wado keliya dhinkaaga ha mareen khalaas waa dhinacaas mare shay diina lagumaba hoogaba ma dhici karta in lagu hooga faraj uu noqona ilahay farajka keena mar haddii ilahay laabtay maamushahidka aan ka rabay wuxuu ahaa fiiriya sahl bn xunayn waa khilaafadii cabdlaahi waxaa rabaa khilaafadii cali bn abi aalib oo wuxuu leeyahay allahu warasuuluhu aclam khalaas marka waa noqo saxaabadaa dhihi jiray ahlucilmiguna saasay u naskareeyeen sheekh maxamed bin saali cuthaymiinna halkan maslada markuu sharxayo alqowl mufiidka uu ku sheegaa marka in sidaas la dhihi karo saas loo kala qaada arinta marka sidaas weeye masladaasna alcishruun mas'alada labaatanayda jawaasu takhsiisi bacdi naas dadka kabal ka mid a ah in lagu gaar yeelo bannaanaashada ay bannaan tahay bilcilmi cilmiga duuna bacdin gobolka kale ka sokay masaladan waxay ka hadlaysaa inay bannaan tahay in lagu gaar yeelo cilmiga dadka gobol ka mida ah. macnaha cilmigo dhan maaha horaan soo ogaan waa cilmiga zaa'idka ka ah cala alqadri almuxtaaji ilayhi fii iqaamati diin qadarka dheeraadka ka ah qofka diintiisu waxay ku toosi laheed in dadka gabal loo sheegi karo gabalna aan loo sheegi karin maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam bishaaradaas wuxuu ku gaar yeelay mucaad dad kalena uma sheegin mucaaduu ku gaar yeelay wuxuu u arkay mucaad inuu fahmi karo ousan itikaal ka dhacay raxmadda ilaahay waasici inta tala saarta uusan ka tegayn daacadka saas u arkay oo xadiiska siduu yahay u fahmi karo bishaaradaas waa u sheegay qaar kaloo saxaabada ka waa ka qariyo nabigu wuxuu yidhi ha u sheegin mucaadi saas darteeda masaa'ilka gobolka mid ah oo dadku aysan wada fahmi karin cidda fahmi karta waa loo sheegi cidda kalena ilaa fahamka ay gaaraan waa looga kaadi taasna saxaabadu way cadday jireen aaday u caday jireen cabdulaahi bn mascuud waxaa ka sugan sida saxiix muslimka ku sugan muqadimadiisa baabu nahyi can ilxadiidi bikulli maa samaca baab dhamuba u qabta ah. baabka ka hadlaa xadiidka soo soo maqasho inaadan qof walba u sheegi dadka gabal aan fahmi karin cabdulahi bn mascuud wuxuu yihi radia allaahu canhu inaka lan tuxadita qowma bixadiiin laa tabluguhu cuquuluhum ilaa kaana libacdin fitna adiga u sheegi maydid dad xadiid aan caqligoodu gaarin oo aysan fahmi karin ilaa haddaad u sheegto kaana libacdin fitna gobolka miduu fitna ku noqona gobolka mid ah ayuu fitna ku noqona xadiidkaas caliy bnu abi aalib radia allaahu canhu waxaa ka sugan sida saxiix bukhaariga ku sugan kitaabu lcilmi baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowmin karahata anlaa yafhamuun fiiri baabka u qabto bukhaari baabuga u qabto baabu man axad ayuu u baabiya khasa bilcilmi cilmigii gaar yeelay qowman daduu ku gaar yeelay duuna qowmin qodo kalena ma barin muxuu ku gaar yeelay karaahiyata anlaa yafhamuun wuxuu dhibsanaya inay cali bn abi aalib marka wuxuu leeya radia allaahu canhu xadiu naasa bimaa yacrifuuna dadka u sheega wax ay fahmi karaan maaha wixii ay awal yiqiineen ee waxay yiqiineen waaba yaqaaneen bimaa yacrifuuna waxay hadda gara karaan w dadka waxaad u sheegtaan wax ay gara karaan atuxibuuna an yukadab allaahu warasuuluh ah, ma waxaad rabtaan allah iyo rasuulkiisa in la beeniyo war dadku masale ay fahmi karaan kala hadla sidaas darteeda dadka aad la hadlayda waa inaad fahmi kartaa maxay fahmi karaan maxaysan fahmi karin dadku waa maraatib ah, idaa iska orday iska aad u qiiraysano xamaasadaysan meel tuulaan dad reer miya joogaan dadkan waa dad muslimiinoo tawxiidsanaya laakiin wax badan diinka kama oga caaisha bint abibakr sidiq ma yaqaaniin caashada ayaga guriga u joogto kala gooda ah, ma kala yaqaaniin wax ay tahay ma yaqaaniin markaasuu masaa'ileysa weligood maqal u sheeg uu yidhi sidaas weeye hasane war bidcada naga daadla wareegay kaasuu yihi nabiga yidhi sal la war ka daa beenta nabigu ma dhihin nabiga waa yaqaan marka war waxaas nabi ma dhihine gorgi markaasuu yidhi caaisha waxay tihi nabi maxamedan sal allahu alay slm arrintaas ku arg markaasuu yidhi been badana caasha alcaasha been badan caasho oo caashooyinka guriga u jooga kamid ah uta isaga ma fahmaayo caaisho wax laga sheega xumaanta ay leedahay ma fahmaayo waa jaahil yaa fidneeyey marka qofkaana fidneeyey maxaa la rabey marka koowaad nabiga inuu u sharaxo sal allahu alay wasalam oo u nabiga baro maxaa la rabay inuu caaisho baro oo cabdulahi bn cumar baro oo saxaaba maxaa la yidhaah baro oo qiimahooda baro oo iimaanka inay ka mid yihiin jacaylkooda uu baro soo ma jeedin markaas kadib uu u sheego ah, dadka intaanan u sheegin masalaysan fahmi karin dariiqaday ku fahmi kareen u fal horta ah, u sharax diin xaa la yidhah allaa yidhi nabiyaa yidhi ursheeg diinta yaa soo qaado ka soo qaaday see lagu ogaada saxaabada fahamsiin marka aad intaa soo fahamsiido oo kow horta diin xaal la yidhi aad fahamsiido inuu yahay alla yidhi nabiga yidhi sal la dariiqa lagu gartana aad fahamsiido saxaabada macnahooda aad fahamsiido culummadu intooda kale waa asiiban marna waa gafaan laakiin nabigu waa magafi aad fahamsiido markaas keliya u sheegsheegiday kaa raba lakiin haddaadba isagoon oqoyn saxaabiga xadiid saxiix iyo daciif midna haddaad uga bilowdo caaishaa tidhi de waa kana waxaana ka yimi dadku meelay fahmi karaan uga bilow ah, meelay fahmi karaan kala hada ah, kala hada ah, wadaada tafsiir iyo riyaab saalixiin ka bilaabay kaas ka duwan tartiib awoodiisao dhan wuxuu saaray dadka inuu jeclaysiiyo alla iyo rasuul ilahiy rasuul inuu horta jeclaysiiyo labadaasoo la khilaafa hoog inuu yahay inuu ka dhaadhiciyo culayskiisio dhan tafsiirka min bidaa ila naay intaa isugu gey saxaabada inuu fahamsiiyo dinin xaa la yidha inuu fahamsiiyo allaa yidhi nebiyayo culimmadu waa gafaan waana asiiba gacantii dambu soo bilaabay uu masaa'ilkii mid mid usoo usoo darxiyey marka ninaa weydiiye wuxuu yidhi haadi gacantii hore tafsiirka ad akriyda masuufiya eh saatan masaa'ilka uma caddayn wuxuu yidhi gacantii hore haddaan sidaan kuugu sheegi lahay Ah, haddaad bislaatood wax qaadan karta waa xanuunsaneed maana aadan qaadan karin tankan ah, qof xanuun hayo oo xanuun weyn hayo soo dawlada loola yaryaray ah, ma aadan awoodin awoodood ku qaata ma lahayn laakiin qof lasoo dhiso bislaadaad oo maanta wax qaadan kar soo ma jeed marka waa in qofka lasoo dhiso ilaah la baro rasuul la baro la jeclaysiiyo xadiid la baro aayad la baro saxaabo la baro culummana la baro ay kal yihiin waa in la baro markaasuu qofku wax qaadan kara jeelanka qaadan kara waa noocaas alcishruun jawaasu taksiisi bacdi الnaas dadka gobol in lagu gaar yeelaa inay bannaan tahay wey bilcilmi cilmi duuna bacdin gobolka kale ka sokay alxaadiyatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo koobayda tawaaducuhu waa nabiga tawaaduciisa iyo hoos isku dhigidiisa sala اllahu calayh wasalam lirukuubi lximaar dameerka koridiisa uu hoos iskugu dhigay islama weynay kibir ma geli jirin soo ma jeedin dameeru kora maca alirdaafi fangelin ayadoo la jirta weliba gadaalna saxaabiyu ka saar oo mucaad ibni jabalu gadaalna ka saar iskalama weyna dadka soo ma jeedin maca alirdaafi fangelin ayadoo la jirto calayhi uu fangeliyey dameerkii oo uu gadaal ka saaray mucaad aلثaaniyau والcishruun masalada labaatan iyo labayda jawaasulirdaafi fangelin waa inay banaanta cala daabati daabada la fangeliyo daabada horay markaad ka korto inaad gadaal nin kale ka saarto waa banaanta ah, waa banaanta inaad nin kale gadaal ka saarto waa banaanta waa banaanta laakiin shardigay ku xidheen culummadu shardigana alqwl mufidku ku sheega wuxuu leeya waxaa shardi ah allaa yashuqa cala daabati fain shaqa lam yajusa dalika shardi waxaa ah daabaddu inay culayskan awoodo ee oo uusan dhibayn hadduu dhibaayo ma banaano ma banaana xayawaanka la raranayo geela fardaha dameeraha ma banaana tankooda ka badan in la saaro ma banaana naflayda oo dhan Oh. naflaydu ma banaana tankooda ka badan in la saaro laakiin waxa aan nafta lahayna baabuurta ah tankooda ka badan haddaad saarto saaridda ku dambaabi maydid asalkeeda laakiin haddii shil ka yimaad oo dad wax ku gaaraan dushaada wey oh. dushaada wey tankii loogu talagalay ka badana saar soo ma jeedin hadhow shil aa ka yimid culayskaas waa dushaada adaa damaanayo bixinaya laakiin haddii aan waxba dhibu ka imaan saarinta aad ku dambaabed ilaa isagu xanuunsan maayo isaga xanuun qabanma laakiin daabadda naflaha tankeedii ka badan haddii la saaro waa dhibtoone waa cadaabid aad cadaabtay soo ma jeed waa cadaabid aad cadaabtay ahaaliau wlcishruun masalada labaatan iyo saddexayda cidamu shani haadihi mas'ala waa masaladan weynankeeda masaladan aad ayay u weynta athaliatu wlcishruun masalada labaatan iyo saddexayda cidamu shani haadihi اmas'ala waa soo socda taas waa midda afar iyo labaatanaad wey waa soo socodkaa midaas muxuu kaga dhigay saddex iyo labaatan maya taas waa soo midda ugu dambayda wey fadiilat mucaad fadiilat mucaad waa midda ugu dambaysa ee saddex labaatan inu kugu sheegayaa wa idin kale waa sax nusqada muxaqaqaana sidaasay dhigaysaa athaliatu wlcishruun mas'alada labaatan iyo saddexayda fadiilatu mucaad ibni jabalin waa mucaad ibnu jabal fadiiladiis ku ka qaad mucaad jabal fadiilo gaar wuxuu ka qaatay nabiga sala allahu calayh cilmiyuu ku gaar yeelay saxaabo kale uu leeyahay ka qari wuxuu u garta inuu fahmi karo wuxuu kaloo fadiladu tusaydaa fangelinta nebigu fangeliyey labadaas meelood xadiiska uga jirtaa fangelinta nebigu fangeliyey waa uga jirta waxay labaada uga jirtaa in nebigu ku gaar yeelay cilmi uu saxaabo kale leeyahay ka qari oo u arkay inuu isagu fahmi karo horena ah, waa nagi usoo sheegnay nebigu sal allahu calayh inuu yidhi mucaad waxaa lala soo jamcina maalinta qiyaamaha culummada asagoo ka horeeya hal ratwo hal tilaabo asagoo ka horeeya hal tilaabo asagoo ka horeeya araabicatu wlcishruun mas'alada labaatan iyo afrayda cidamu shani haadihi lmas'ala waa masaladan weynankeeda masaladan waa masale aada u weyn inay masale weyn tahayna waxaaba dareemay mucaad mujabal oo wuxuu yidhi afalaa ubashiru naas tan waa wax weyne waana ma dadka ugu bishaarayne marka waa masale aad u weyn in la kala garto xaqa ilaahay iyo xaqa addoommada iyo faa'iidada laga helayo waa in aad loo kala garto wey aad in loo kala garto weeye baabu bayaani fadli tawxiidi haadaa midkaanu baabu bayaani fadli tawxiidi towxiidka fadligiisa fadligaas la cadayntiisa baabkiisii weeye iyo wamaa yukafiru wa takfiirihi kafaara u noqoshadiisa min adunuubi dunuubta uu kafaara u yahay baabu bayaani fadli towxiidi haadaa midkaanu baabu bayaani fadli tawxiidi towxiidka fadligiisa fadligaas la cadayntiisa baabkii ka hadlaayay weeye iyo wamaa yukafiru maadan masderiye ka dhig iyo wamaa yukafiru wa takfiirihi kafaara gud inuu u yahay min adunuubi dembiyaalka baabkan laba masaluu ka hadlin tan koobaad towxiidka fadligiisuu ka hadlin ta labaadna wuxuu sheegin tawxiidku dunuubta inuu kafaara gud u yahay oo qofka tawxiidkiisu hagaago wuxuu kafaara gud u noqdaa tawxiidkaasu dunuubta kale alla ugu dhaafa dunuubta kale alla ugu dhaafa iyo wa qowlullaahi allah hadalkiisa tacaalaa allaah waa sareeyaahe ilaa uu yidhi subxaana aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen oo walam yalbisuu aan ku darin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki ulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday almnu mni fi laakhirati aakhiro wahum ayaguna muhtaduuna waa hanuunayaan fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba waa hanuunayaan aladiina dadka aamanuu xaqa walam yalbisuu aan kuna darin iimaanahum iimaankooda biulmin ulmi aan ku darin oo shirki aan ku darin ulaaika dadkaas oo iimaan barax la yimid lahum waxaa u sugnaaday almnu fi laakhira aakhiro inay ammaan ku noqdaan oy cadaabka ilaahay ka aamin noqdaan wahum ayaguna muhtaduuna waa kuwa hanuunaya fi dunyaa dunyada dhexdeedana waa hanuunayaan aayaddaas markay soo degtay sida xadiidka shaarixa uu soo aroorinayay saxiix bukhaariga ku sugan min xadiidi cabdilaahi bni mascuud radia allaahu canhu aayaddaas markay soo degtay cabdullahi mascuud wuxuu yidhi qulnaa yaa rasuul allah ayunaa ayunaa laa yadlimu nafsa qof annaga naga mid ah oo aan naftiisa dulmaynu waa qofkee ayunaa laa yadlimu nafsa ma qof naga mid ah oo aan dulmi samaynaa jirin ilaa aayaddan qofka inuu aakhiro badbaado oo uu ammaan helo oo cadaabka ilaahay aamin ka noqdo iyo adduunka iyo aakhirada inuu ku hanuuno oo adduunkana siraadka mustaqiimkaa ku dhaco aakhirana gurigu jannada ku uu ka garto waxaa ilaahay ku xiray iimaan dulmi ka barxaya taasaa ilaahay ku xihay adduunka inaad hanuunto oo dariiqa mustaqiimka aad qaado iyo aakhiro inaad cadaabka ilaahay aamin ka noqoto ilaahay weynaa wuxuu ku xiray in lagaa helo laba shay iimaan lagaana waayo shirki Ah, waa iimaan shirki ka maran in laga rabo marka qof aan dulmi samayn miyaa jira maxay u leeyihiin saxaabadu waxay u leeyihiin biulmin waa nakiro nafyina ka horeeyo aladiina aamanuu walam yalbisuu lamtaasaa nafyi ah qaacidaduna tahay nakiratun fii siyaaqi nafyi tacumu nakirada haddii nefi ka horeeya caamay noqotaa saxaabaduna saasay u fahmayeen oo saliiqii u ahaa fannigan usuulku mid kastoo saxaabada ka mida waa yiqiin lafdigan marka waxay ka fahmeen bidulmin dulmiga nuucyadiisoo dhan qofku markuu ka marnaado markaas kadib hanuun iyo amaan hela dulmiguna waa sadex aulm acam ulmiga ugu weyn oo shirkiga ah ina shirka la ulmun caiim ulmiga labaadoo ah ulm cibaad addoommada in la dulmiyo dadka muslimkaa naftooda maalkooda dhiigooda sharaftooda lagu xadgudbo ulmiga saddexaadoo ah aulmu bayna alcibaadi wa bayn allah addoonkan waa ulmiyuu sameeyey asaga iyo allah udhaxeeya oo waa maxay dembi aan banu aadam xuquuqdiis ku tacalluq inuu sameeyey ah, waa dembi oo uu ilaahay ku caasiyey sida qamru cab laakiin banu aadam kuma xadgudbin saddexduba waa ulmi saddexdaasaa ulmi la yidhaah haddii marka la yidhi biulmi nafyina ka horeeyo waxay tusaydaa in saddexdiiba soo gelayaan oo dulmi dhammaantiis ha ahaado shirki ha ahaado addoommadoo la dulmiyo ama naftooda ama maalkooda ama sharaftooda ha ahaado dulmiga oo addoonku uu sameeyo oo uu ilaahay inuu caasiyo ah cisyaan aan xaq banu aadan ku tacalluqin saddexdii inay isla soo gelayaana lafdiga daahir ku yahay saxaabadina saasay uga fahmeen cumuumka aayadda marka waxay noqon macnaheedu haddii saas la yidhaahdana qof aan dembi ka dhicin uu aayadda macnaheedu noqona qofkaan dembiba ka dhicin ilaa dembi oo dhan dembiyoo dhan waa ulm dembiyoo dhan waa ulm marka qofkaan dembiba ka dhicin qofkaasaa aakiro amaan helaya adduunkana hanuunsan saasay u fahma waana daahirka aayadda nabiga sal اllahu alay waslm wuxuu laakiin uu sheegay dulmiga aayaddan waa caamu yuraadu bihi lkhusuus waa caam haa laakiin maanta dulmi khaasaha loola jeeda oo ah shirki saasaa loola jeeda nabig wuxuu ihi laysa kamaa taquuluun arinku ma ahan sidaas aad leedihiin lam yalbisuu iimaanahum bidulmin bishirkin weeye hadda dulmiga aayadan maanta muraadku waa shirki awalam tasmacuu ilaa qowli luqmaan libnihi miyaadnaan maqal luqmaan hadalkii uu ku yidhi wiilkiisa yaa bunaya laa tushrik billaah wiilkaygiiow allah u shariig yeelin inna shirka la dulmun cadiimun shirkigu waa gardaro weyn eh soo ma adnaan maqal taas weeye hadda aayadda midda loola jeedo marka muxuu noqon wuxuu noqon marka aayadda macnaheedii dadka iimaan laga helay shirkina ka badbaaday oon iimaankooda shirki ku darin laba arrimooday leeyi waxay leeyihiin adduunka inay hanuunaan oo dariiqa mustaqiimka ay raacaan aakirana ay hanuunaan oo gurigii jannada ay gartaan aakirana ay badbaadaan oo ammaan ka helaan cadaabka saasay leeyihin saas ay saas wey marka aayadda macnaheedu laakiin xaa laga leeyahay cabdullaahi wa maxaa laga leeyahay cumar ibnu khadaab wuxuu ku fasiray dulmiga dembi oo dhan waa dembi u yii maxaa laga leeyahay shaarixana waa inii soo arooriyey ibnu jariir dabr inuu ku yaalla waxay yidhahdeen culummadu isma diidane labada qowl isma diidane qowlka hore xadiidka nabiga oo aayadda ku fasiray dulmiga ku jira shirkiga qofka haddii iimaan laga helo shirkina uu ka badbaado wuxuu helayaa mulaqu lhidaaya wa mulaqu lmn mulaqu lhidaaya maxaa loola jeedaa aslu iimaanka asalkiisa waa haysta mulaqulmni maxaa loola jeedaa naarta ku waarayna aakhiro waa la hola ammaan inuu helayo ammaanka xaa ka mida la hubo inuusan naarta ku waarayna kamid hadduu xataa galo qofkii marka iimaan laga helo shirkina ka badbaada waxaa la hubaa inuu helayo laba aslulhidaaya waa haysta oo iimaankiiya aslulamnina waa hela hor naarta ku waarin tafsiirka cabdtafsiirka cumar ibnu khadaab oo dulmiga ku fasiray dembigana macnaheedu wuxuu yahay qofka haddii laga helo iimaan dulmi oo dhanna uu ka tago hadduu ka dhacana uu ka toobad keeno oo dulmiga saddexdiiba uu ka fogaado shirkigii ka fogaado addoommada ilaahiyo lagu xadgudbo ka fogaado dunuubta alla uu ku caasina uu ka fogaado oo uu la yimaado marka waajibaadkii la amray dhammaan muxaramaadkiina uu ka fogaado qofkaasu dulmigiiyo caamu ka fogaado wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay alhidaayat lmulaqa wlmn اmulq u leey marka hore waxaa nidhi mulaq hidaayana mulaqan hormarin wuxuu leeyahay alhidaaya almulaqa macnaheedu waa maxay alhidaaya kaamila hidaay kaamilu leeyahay adduunka aakhirana wuxuu leeyahay almn اlmulaq ammaan oo kaamil ah oo ah ayadoo la cadaabin inuu jannada taga saasuu leeyahy marka waxay la eg hadba dulmiga saad uga fogaato hadii dulmiga asalkiisoo shirkigiiyo ugu weynaa aadan ka fogaan waa la hubaa adduunkana hanuun arki maydid aakhirana amaan arki maydid haddii laakiin aad ka fogaato shirkigii iimaanna aad la timaado waxaa la hubaa laba shay inaad haysato mulaqu lmni waa haysataa wa mulaqu lhidaayana waa haysataa hanuunkii asalkiis waa haysata iimaanaad haysata haddaad iimaan haysatana asalkii ammaanka waa haysataao cadaab inaadan gelinna waa la arkaa oo ilaahay ba iska kaafiyo jannada iska kaa geeyo haddaad gashana inaadan ku waarayna lahuba marba haddaad iimaan ku dhimato ah, waa ka nabigu yidhi sal lahu alay slam naarta waxaa laga soo saarin man kaana fii qalbihi midqaalu daryatin min iimaan dhuuracase qadarkeedo iimaana qofku qalbiga haddii laakiin dulmiga aad ka wada fogaato oo saddexdii nuucda aad ka fogaato shirkigii aad ka fogaato dadka addoommada muminiinta lagu xadguddo aad ka fogaato aad ka fogaato macaasida kale ood ilaahay ku caasinaydo waxaad leedahay alhidaaya mulaqa hidaaye kaamiloo taam ah aad leedahay adduuniya aakhiraba aakhirana waxay leedahay almnu lmulaq ammaan oo taamahoo dhammaystiran oo cadaaba inuusan ku taaban sidaasa labada qol laisku waafajiya shaarixana uu inuu keenayaa shekhulislaam ibnu taymiya sidaas u sharaxaya uu soo naqlinaya sidaas usoo u sharaxaya ayuu keenaya ayuu keenaya aladiina dadka aamanuu xaqa walam yalbisuu aan ku darin iimaanahum iimaankooda shirki ulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday almnu nabadgelyo almnu marka filaakhirati anig oon ku celceliyo waa sida mufasiriinta agarkoodu maraan xaafid ibnu kaiirna uu idinkaga soo naqliyay shaarixa haaulaai aladiina akhlasu cibaadata lilaahi waxda kuwaan cibaadada alla u kali yeelay walam bihi shay-an hal shay aan la wadaajin humul aaminuuna yowma alqiyaama aakhiro aaminay almuhtaduuna fi dunya walaakira hidaayadana caamu ka dhig adduunka hidaaya helayan ariiqa mustaqiimka ay qaadayaan aakhirana waahnunaya waxaa loola jeedaa waxay garanayaan gurigay jannada ku lahaayeen aakhiro qofka marka la jannada aad uma baahna gacanta in la qabto oo la yidhaha kaale gurigaa lagugu talagalay ha lagu tuso orod gurigaaga jannada aadaa laleeya si usii ordaa si isagoo arki jiray uu dalaaq iska leey waahnuna maadaama adduunka toosnaa adduunkana dariiqa ilaahay uu raalliga ka yahay uu helaya qofkaas shirkiga ka fogaada marka hanuun ma rabtaa shirki ka fogow shirkiga ka fogow haddaad hanuun rabto qof aan shirki ka fogaan hanuun waa ka xaaraan hanuun arki ma wa can cubaadata bni saamit radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man shahida qofkii qira oo ka markhaati kaca allaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allaahu allah ma ahane waxdahu keligiis allah xaaluu yahay laa shariika mid la wadaaga lahu alla xaaluusan u sugnaan wa ana muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahi addoonkiisi inuu yahay qofka qira wa rasuuluhu ilaahi weyna ergaguu soo diray inuu yahay qofka qira wa ana ciisa nabiyullaahi ciise cabdullaahi addoonkii alle inuu yahay qofka qira warasuulu ilaahay ergaguu soo diray inuu yahay qofka qira wa kelimatu ilaahay kelimadiisii inuu yahay qofka qira kelimadaasoo alqaahaa ilaah uu riday ilaa maryama maryamo xaggeeda uu riday wa ruuxu naf inuu yahay qofka qira ruuxdaasoo minhu min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay khalqan wa iijaadan jirsiinta iyo abuurista waljannata jannadu xaqun inay sugan tahay qofkii qira wanaara naartu xaqun mid sugan inay tahay qofkii qiraa adkalahu laahu allaa geliye aljannata jannada calaa maa kaana maca maa kaana wax alla wixii ka ahaaday la jirkiisa oo min alcamali camal ah akhrajaahu bukhaariya muslim ay xadiidka soo saareen cubaadatu ibnu saamit ibnu qays alansaari wa ansaari cibaadة ibnu saamit ibnu qays alansaariyu alkhasrajiyu kunyadiisa abulweliid a la yidhaahdaa axadu nuqadaa nabadoonnadii mid kamida weeye mid kamida weeye badriyun dagaalkii bader saxaabadii ka qayb gashay weeye mashhuurun maata biramla ramlo ayuu ku dhintay waa magaalo filistiin ku taalla ku taalla oo yaafaa tuurada layra iyo qudus u dhaxayda weeye ramladu halkaas ayuu ku dhintay sanata arbacin wa alaaiina soddon iyo afar hijriyadu markay aheyd walahu inataani wa sabcuuna sana isagoo toddobaatan iyo laba sano jir ah wa qiila caasha ilaa khilaafati mucaawiya ilaa khilaafadii mucaawiya soo gaarayna qiil aa leh laakiin qowlka qawiga waa midkaas an cibaadة bni saamit radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaa yidhi sal اllahu calayh wasalam man shahida qof alla qofkii qira rag iyo dumar qof alla qofkii qira alaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila lah allah maahan ilaah macnihiisu waa macbuud waa ficaal oo macnihiisu yahay mafcuul sida kitaab maktuubun ku la qoray libaas malbuusun mid la xirtay firaash mafruushun mid la gogladay waa ficaal oo macnihiisu mafcuul yahay ilaah macnaheedu waa macbuud aliha iyo alaha labadaba luqawiintu waa u dabdiyeen alaha waa caabuday wey asalkeedu ismafcuul halkaas ka yimid wey alaha ilaah waa macbuud ilaah ma ahan khaaliq macnihiisu ilaah ma ahan qaadir macnihiisu ilaah macnihiisu waa macbuud waa macbuud sidaas darteeda dhammaan waxyaalaha la caabudo ilaah aa lagu yidhaha luqada carabiga sharciga islaamkuna ilaah uu yidhaahda laakiin ilaahyaadka sharciga islaamku waa kala qaadaa wuxuuna u kala qaadaa ilaah baail ah iyo ilaah xaq shaygii la caabudo oo allah aan ahayn sharciga islaamka wuxuu idhahdaa waa ilaah baaila macnaheedu waa maxay waa mid la caabuday oo gardarre lagu caabuday allah in la caabudana waa cibaadadii xaq aheedo allaah waa ilaaha xaqa allah waa ilaaha xaqa waa la caabudaa cibaadadana garu u leey marka ilaah luqa carabiya waa shayga la caabudo sidaas darteeda fiiri sanamyaalkay gaaladu caabudi jireen allah wuxuu ku magacaabay ilaahyaal inay yihiin ayaguna ilaahyaalay ku magacaabi jireen ila wuxuu ihi famaa aqnat canhum aalihatuhum cadaabkii alle markuu yimid ilaahyaalkoodii waxba kama deeqinoo cadaabkii ilaahay kama aysan difaacin fiiriya famaa anad canhum aalihatuhum sanamyaalkay caabudi jireena ilaah wuxuu leeyahay ilaahyaalkoodii uu ilaahay leeyahy ayagana nabi maxamed sal اllahu calayh wasalam markuu ku yidhi quuluu laa ilaaha ila اllahu tuflixuu waxay ku yidhaahdeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida wax allo wixii la caabudi jiray ma hal midaad ka ogolaan oo ah allah intii kale ilaahayd waa diiday soo maaha aa intii kale wuu diiday maxamed soo maaha ina haadaa la shayun cujaab arrinkaana waa shay la yaab badan ay yidhahdeen marka ilaah waxaa la ydhaha shayga la caabudo allah waa ilaah waana ilaah xaqa waa la caabudaa in la caabudana garu u leeyay wax alla wixii allah ka soo harayna waa ilaah baatil oo in la caabudo gar uma leh ilaah waayo waaba la caabudo bil caabuday laakiin ilahnimadiisu waa gardar ah. gar umale sidaas darteeda laa ilaaha ila allahu macnaheedu wuxuu yahay laa ilaaha laa macbuuda mid la caabudo xaqun xaq maaha ilaah waa isimkii laada khabarkiina xaqun wey waa lasoo qadari laa ilaaha laa macbuuda mid la caabudo xaqun xaq maahan ila allahu allah marka laga reebo allah asaga in la caabuda waa xaq inta kaloo la caabudaa xaq ma ahan cibaadadu waxaa lamid a ah icraabkaas in la yidhaahdo laa ilaaha laa macbuuda ku la caabudo bixaqin gar lagu caabudaa mawjuudun ma ahan ila allah allah maahan labadaas icraaba ah xaq waxaa baail ah in la yidhaahdo laa ilaaha mid la caabudaa ma jiro ila allah allah maahan waa baail wey macnahaanay baail uta oo ah. macnuuxuu noqon sideedaba wax la caabudaa adduunka kama jiraanoo allah ahayn taas waa waxdatulwujuudki macnaheedu waxay noqonaysaa waxdatulwujuud oo qofkii dhagax caabudaa allu caabuday noqeen qofkii geed caabudaa allu caabuda kii malag caabudaa allu caabuday saasa noqeen ilaa waxaa tihi wax kaloo la caabudaa ma jirto dhammaan dadku waxay caabudayaan waa wada allah marka waa baail banaanka yaal waxaa jira tafsiirka mutakalimiinta ashaaciradu ay ka ay ku dhaceen oo ah laa ilaaha laa qaadira cala alikhtiraaci mawjuud ila allah in la yidhaahdo laa ilaaha laa qaadira cala alikhtiraaci ma jiro inuu waxaan jirin bilaabo oo wax jira ka dhigo ila allah allah maahan macnahaas fiiri laa qaadira mid awoodaa ma jiro cala alkhtiraaci wax jirin inuu bilaabo wax jira ka dhigo oo uu wax abuuro ila allah allah maahane mid kaloo awood una inuu wax abuuro ma jiro saasay u fasireen macno ahaan macnahaas waa xaq waana tawxiidka macno kamida macaanidiisa laakiin laa ilaha illa lah macnaheedii ma ah aayado kalea sheegaya macnahaasoo kale axad wax abuuri kara inuusan jirin allah maahane waa xaq laakiin laa ilaha illa macnaheedii ma aha macnihii gaalada iyo nabiyaalku isku haysteenna ma aha ma ah sababtoo ah gaaladu taas waa ogolaayeen axad kale oo wax abuuri kara inuusan jirin waa ogolaayeen walain seelta man khalaqa asamaawaati waalard ilah wuxuu leeya haddaad weydiido yaa abuuray ciharyaalka iyo dhulka layaquulunna gaaladu waxay leeyihiin khalaqahunna waxaa abuuray alcasiizu lxakiim allaha awooda badan oo cilmiga badan axad kale oo wax abuura ama wax abuuri karaa inuusan jirin waana qirnaayeen bal laa qaadira cala اkhtiraaci iyo laa khaaliqa waxaa macno dheer laa khaalia laa khaaliqayna ogolaayeen gaaladu sababtoo ah haddaad tidhaahdo axadkaanu shaygan qaadiru ku yah waa awoodaa inuu sameeyey ma cad ilaa hayga uu qaadirka haygu uu qofku ku yahay qad yafcal waqad laa yafcal laakiin haddaad tidhaahdo khaaliq weeye waaba abuuray ee ficlan waaba sameeyey sidaas darteeda laa qaadira cala اkhtiraaci iyo laa khaali laa khaaliaaba roomba tii gaaladu ogolaayana room ilaa iyagu ficlan waaba abuuray leeyihin ayagu axad kaloo wax abuuraana ma jiro taasay ogolaayeen sidaas darteeda qofka ku fasira laa ilaaha ila allah laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah ama ku fasira laa khaaliqa laa daara walaa naafica ila allah waxaa la leeyahay inaan khaaliq kale jirin waa xaq laakiin laa ila la macnaheedii ma aha waana ulmi in lagu fasira laa ilaha illa saas aaleedaa macnahaas meelaha aayadaha kaloo sheegaya lagu sharaxa soo ma jeedid laakiin kelimadan macnaheedii ma ah kelimadan macnaheedu maaha inaysan kelmadan macnaheedu ahayn sidaas inaan kelmadan macnaheedu sidaas ahayn qoraxday ka cadda qur-aanka aarkiisuna saasu cadayna axaadiista nabiga aarkiisuna saasu cadayna culamada muslimiintuna saasay u fasireen saas ayay u fasireen inay marka sidaas tahay aan tusaalayna marka tusaalayaaaan ka baxayna laa ilaaha illa allahu macnaheedu wuxuu yahay diidid cibaado loo diidayo alla qeyrkiisa allahna loo sugay waa nafyi iyo ibaat nafyigu waa diidid cibaado loo diidayo allah qeyrkiisa ibaatna waa sugid allah loo sugayo qur-aanka fiiri qur ilaahu waaxid iriya waxa la kali yeelayo oo laleeyahay kaliha laga dhigo gaaladuna ay diidan yihiin in la kali yeelo waa ilaah waa axadka la caabudayo oh, ma ahan khaaliq ka la caabudayo ilaah weyna wuxuu leeyahay wa ilaahukum ilaahu waaxid macbuudkiinna cibaadada gar u leh waa hal ilaah war laba ma aha gaaladuna waa laba ilahin iyo ka badan waa badan yihin ay leeyihin soo ma jeedid laa ilaaha illa huwa raxmaan raxiim iiriya ila wuxuu ihi subxaana wamaa arsalnaa maxay ahayd wixii nabiyaal kalala tiri ma waxay ahayd dadka u sheega in allah abuuray mase waxay ahayd dadka u sheega aniga keliga inay caabudaan waxay ahayd aniga keliga inay caabudaan masladan isku haystina taasay ahayd ila wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilay rasuul ma aanaan dirin nebi maxamed adiga kaa horreeyey sala allahu calayh ilaa haddaan dirno nuuxii ilay waxaan u waxyoonaynay annahu laa ilaah mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ilaa ana aniga maanan facbuduun aniga caabuda aniga caabuda salada la isku haysa taas ah eh. cibaadada aniga kaliga i siiya cid kale ha siinina taas ah nabiyaalkoo dhan dadkood waxay ku dhihi jireen ma waxay dhihi jireen war caqiideeyan ilaahay cirkii dhulka abuuray ee taas wayba caqiidaysnayn ummaduhu laakiin masalada ummaduhu diidanaayeen nabiyaalkuna ku baaqaayeen waxay ahayd allah keligiis caabuda cid kaloo cibaadalahu ma jireen taas ahayd dhammaan nabiyaalku waxay dhihi jireen ucbudullah maa lakum min ilaahin kayru allah caabuda inima sugnaanin mid la caabudo allah aan ahayn fiiri waxa la keli yeelayaa waa macbuudka waa ilaah ayaguna saasay u fahmeen ummadu maxay yidhahdeen reer caad markay ridinayeen nabigoodii aji'tanaa linacbud allaha waxda waa kufaana yidha haddaan kufaana yidhahdeen nabi hudub ma waxaad noogu timid inaan allaah keligiis caabudno wanadara maa kaana yacbudu aabbauna oo aan ka tagno wixii aabbayaalkeen caabudi jireen ma kaa yeel waa kufaana yidha lakin kaa yeelima ala khulaasada dacwadaadu waxay noqota yidhaahdeen allah keligiisa la caabud wixii aabbayaal waxa laysku haystay inay ahayd allah keligiisa la cabo ee aysan ahayn allah keligiisa wax abuuray dhah ma ahayn haddii marka aadan sidaas u dhigin nabiyaalku u dhigeen oo aad tidhahdo laa ilaaha illa allah macnaheedu waa laa khaaliqa ila allah laa xaakima ila allah laa qaadira cala alixtiraaci ila allah macnihii laa ilaha illa allah ma aadan sheegin beenaadna ka sheeg laakiin macnahan aad sheegayda waa macno sidiisa kale xaq u ah laakiin kelmadan waad ka been sheegtay kelmadan macnaheedu saas maa macnihii nabiyaalku ku baaqayeyna kuma aadan baaqin ma aadan ku baaqin ma aadan ku baaqin marka laasim kelimadaas macnaheeda siday tahay in loo fahmo loona ilaaliyo wallahu subxaana wa tacaala aclam